dilay radia allahu canhu wa ardaah oo kamid ahayd dagaaladii muslimiinta soo dhex maray qisada xusein ibni cali radia allahu canhu ardaah iyo dilkiisu waa boog iyo dhaawac ilaa hadda aan bogsan wey dhibkii imtixaakilkii ka bilowday iyo fitnankii ka dhashayna ka soo sorayn ma laha qaybo badan oo ka mid ah inay ka sii daraan ay sii fogaadaan ay sii bataan maahane haddaba qisada xusein ibnu cali radi allahu canhu a ardaahu waxaan rabaa wax yaroo horudhaca inaan ka horreysiiyo oo saddex masala ku saabsan xaaladdii iyo duruuftii xilligaa jirtay inaan wax ka tilmaamo iyo cidda sababtu ahay dilkiisa mid labaadna inaan wax ka tilmaamo oo xusein iyo makaanadii uu lahaa radi allahu canhu wa ardaah iyo nufuusta muslimiinta qiimihii iyo manziladii uu ka joogay arrinta horta wax ka tilmaamo xilligan la dilay waa sanadkii hijiradu kow iyo lixdankii ay ahayd sanadkan aan joogna waxaa ka soo wareegay kun saddex boqol iyo toddobaatan sanaa ka soo wareegtay ilaa haddana xanuunkeedii waa taagan yahay waxaa dilay dad muslimiin ay ahaayeen isaga iyo dadka la socdayna dad muslimiin ay ahaayeen laakiin qolaba waxay si u arkaysay inuu dagaalku u banaan yahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam markuu geeriyooday khilaafada muslimiinta waxay raalli ka noqdeen oy u doorteen abu bakr sidiiq radia allahu canhu wa ardaa muddo labadoo sana ayuu hayay ajashiisii markay timid isagaa wuxuu u dardaarmay cumar radia allahu canhu wa ardaa muslimiintuna way ka raalli noqdeen haddii cumar uu geeriyooday lix nin buu talada kaga tegay ee u dhaxayso mid iyaga kamida ah inay doortaan isagoo sabab uga ah dhigay waa intii nabigu dhintay sala allahu alay alih wasalam isagoo raalli ka ah lixdii waxay iska dhex doorteen ay u bateen cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu a ardaa wuxuu qabtay taariikhda abubakar waa kii qabtay kow iyo tobankii hijirada saddex iyo tobankiina waa geeriyooday cumar toban sana u hayo saddex iyo labaatankii buu geeriyooday cuhmaanna qiyaastii laba iyo labaatan sano ayuu khilaafada muslimiinta hayay oo shan iyo soddonka hijradu markii ay ahayd ayay ayaa la dilay waxaana dilay uun tii xalay hele hore aynu soo tilmaanayo qolyo muslimiinta ka mid ah oo dilkiisa ilaahay ugu dhawaanayay sida ay yidhaahdeen haddii cuhmaan la dilay baycadii cali baa lala galay cali baycada in lala gala radia allahu canhu wa ardaa isagaa khilaafada mudnaa muslimiintana ugu fadli badnaa laakiin baycada gelitaankiisu laba caamiloo isu yimid baa keenay nimankii cuhmaan dilay hadday sidaa ku daayaan in cid kale la doorto doortoo laga daba tagay ka baqeen cali bay ku qasbeen inay ama dilaan ama khilaafada muslimiinta qabto labadaa inuu kala doorto haddii uu la tashaday dadkii muslimiinta ahaa ee meesha joogayna inuu arrintan aqbalo oo qaado ay kula taliyaan dadkii ahlulcilmiga ee khiratu saxaabe la joogay cali radi allahu canhu haddii uu qaaday muslimiintu kala jab baa ku dhacay oo reer shaam iyo qaybo badan oo reer xijaazihi waxay wax ka tabanayeen dadkii cuhmaan dilay oo jeyshka cali sufuuftiisa ku dhex jiray aragti baa lagu kala duwanaa reer shaam oo mucaawiye uu mas-uul ka ahaa iyo raggii la joogay baycadii cali iyo imaamnimadiisa inay u hoggaansamaan way diideen mana u diidanayn isagu inuu hoggaanka qabtee waxay lahaayeen waanu ogol lahayeen annaga xigtadii cusmaana dadkii laayeyna hoostaaday ku jiraan horta dadkaa nagu soo wareeji isagana wuxuu lahaa waa mas-uuliyad aniga ii taalla midaas ee idinku horta hogaansana asaaska maandhaafku halkaasay ahayd calina wuxuu u arkay radi allahu canhu ardaahu nimanka niman yar ma aha niman si fudud loogu itaal sheegan karana laftoodu ma aha in marka hore muslimiinta uu mideeyo oo qolyahan kale laftooda uu u kaashado nimanka wax ka qabadkooda waa nimankii wax sameeyey sax waa la yaqaanaa oo dad majhuuliina maaha in badan oo kamida laakiin niman awood iyo cudud leh weeye niman awood iyo cudud leh weeye waa niman isku xiran oo iska warqaba waa niman dareen qaba in laga daba iman doono waa niman haddaba ciidankiina ku dhex jira hoostana isaga xiran shabakadda saasa in la furfuraaye ma sahlana ciidankii in la badiyo in kaloo badan la keeno iyagii laga tan iyo tirabato markaa kadib iyagii la kala furfuro markaa kadib mid mid loo raaco aragti saasuu cali radi allahu canhu waardaahu qabay saasana sawaabka u dhaweyn laakiin arrintii daahitaankeedu wuxuu keenay labadii dagaal ee jamal iyo sifiin inay dhacaan cali radi allahu canhu ardaahu isna nimankii dilay cuhmaan baa isagana qaar ka kamida ku janno doontay oo ilahay ugu dhawaaday dilkiisa labadaa nina cuhmaan iyo cali dishay waxay ris lahaayeen dhiigoodu waa idin xalaal nimankan diinta way dhibeen ee ka qabta ilaahayna ugu dhawaada walidaalika qaarkood baa gabayo tiriyey markii cali la dilay radia allahu canhu a ardaahu dilkii cali cabdiraxmaan ibnuljin wuu dilay nin baa gabay ka tiriyey uu ku ammaanayo ruwaadda imaam lbukhaari fii saxiixi uu wax ka wariye kamida baa gabay ka tiriyey uu ku ammaanayo wuxuu leeyahay gacantii seeftii ku dhacday caliya dishay seef ilaahay loogu dhawaaday oo nin taqay oo ilaahay ka baqaya oo janno doonanayo wuxuu rabay gaadhay baa sameeyey cabdilmalik ibn marwa waa kii nadarka ku galay ninkaa inuu dilo cali radi allahu canhu qaraabay ahaayeen ninka cali dilkiisii ilaahay ugu dhawaanayey gabayga lagu dhawaanayo tiriyey waa kii uu raadsan jiray muddaa la raadinay inuu carcararayay ninkaana xaaskiisaa waxaa gelisay islaan reerahaas intuu guursaday bay wixii ku akriday ka dhaadhicisay waan soo jiidi in lagu jiidaa laga yaabay adiga meel kale lagaa tuuro xilligii waxay khilaafadii cali ku wareegtay xasan ibnu cali radi allahu canhu ardaa waxaana lasoo gaaray sanadkii afartanaad ama kow iyo afartankii bilowgiisa lasoo gaaray waxaa la isugu soo baxay in la kala adkaado cali xasan ibn cali oo ciidan hogaaminaya aada u xoog badan iyo mucaawiya oo ciidan xoog badan hogaaminayaa la isu soo baxay nubuuadii nabigeena sal l slam saadaashiisii uu kasii hadlay baa rumowday oo waa la heshiiyey ina bnii haada sayidun wain allaha sayuslixu bi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiin xasan intii dhiig muslim daadan lahaa uu ka tanaasulay xilkii mas-uuliyaddii mucaawiyin uga tanaasulay wuxuu yihi anigu mas-uuliyadda aan ku baaqi ahaado hadday ka dhigan tahay dagaal ha dhaco muslimiintu ha isku halaagsamaan anaa ka tanaasulaya maalinkii sifiin la gelayeyna dhowr jeer baa oo rag baa la taliyaal kalaa ka xoog batay markii cali uu yihi lawadidtu anii dad badan dhiiggi waad u daatay u arkay buu xasan yihi war xasanow bal war waran wuxuu yihi yaa abataah qad kuntu anhaaka can haada faalabanii calayka fulaanu wa fulaanu wa fulaanu in badan baan waxaan iska daaku lahaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa iga kaa duubsaday markaasu wuxuu yihi yaa bunaya waa runtaa sadaqta waa runtaa waad iga reebi jirtay raggaana waa iga xoog bateen taladoodu laakiin waxaan jeclaan lahaa intaanan dagaalka gelin labaatan sano ka hor inaan geeriyoodo baan ka jeclaa dagaalka maanta goobjoog inaan ahaado xasan ibni cali xilligiisa haddii la heshiiyey dadku way kala jabeen qolyo badan oo mucaawiya ree beni umaye iska necbaa iyagu oo nimankii shiicada u badnaa waxay ka beli noqdeen xasan ibni cali oo waxay yidhaahdeen amiir lmuminiin bay ka badeleeno waxay yidhaahdeen muhiin lmuminiin ninkii muminiinta duleeye wey iyo mukadil lmuminiin kii muminiinta dhabar jabiye magacyo cayb badan bay u sameeyeen laakiin dan kamaanu gelin heshiiskiibaa waxaa kamid ahaa sida ay in badan oo kutubu masaadirta siyarka iyo taarikh taarikhda iyo taraajimta sheegayaan heshiiskiibaa waxaa kamid ahaa mucaawiye xilka hayo wixii mucaawiye ka dambeeyana talada muslimiinta dib loogu soo celiyo cidday munaasab u arkaan ay u doortaan xilligii mucaawiye uu hayay mucaawiya uu jooguu xasan ibni cali dhintay radi allahu canhu ardaa tuhum waa iska jiree shuxshux iyo nuxnuxa baa jirtay oon aada u salweyneyn in dowladdu ay ka dambayso dhimashada xasan ibni caliy oy masaadirta qaar ka mida sheegayaan waa la sumeeyey laakiin ma cadda dawladdu inay ka dambaysay ee tuhum baa iska jiray markii meel wax ka jiraanna hadalka weligaa nuxnuxdi iyo shuxshuxda way iska jirtaan haddii xasan dhintay mucaawiye wuxuu dareen ka qabay xusein ibn cali radi allahu canhu ardaahu inuu ninkaasi ku fikirayo xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta inuu madaxa ku hayo buu cabsi ka qabay maalinkii dambe waxaa la yidhaha marwan baa waraaq u qoray ibn اlxakam oo madiine joogay wuxuu yidhi mucaawiyaw dad badan baa kuufo ka yimid iyo ciraaq xuseinna waa u yimaadeen inay dhaqaajiyaan oy kiciyaanna way ka shaqaynayaan arrintaa dhegta u hay kana warqab mucaawiya waraaq buu soo diray xuseen ku socota wuxuu le xuseen arrintaas ay soo gaartay arrintaasna ahad iyo ballan baan gallay nin ballanburiyana kaa fili maayo waraq saas macnaheedu yahay buu usoo diray xuseen waraqdii waa uga jawaabo wuxuu yidhi nin ballan jabiya miihi waxaa ku soo gaarayna sax ma aha anu gurigaygaan iska joogaa laakiin waxaad ogaataa ilaahay cudurdaar agtiisa aan ku yeelanaya garan maayo inaan iska fadhiistay oonan dulmigaaga la jihaadin dulmigaaga inaana kula jihaadin inay agtiisa aakhare cudurdaan ii yaalla garan maayo ereygaas ugu jawaabay waraaqdii macawiya waxaa markay gaadhay wuxuu yihi walaa nin khatara isku taataabanay mucaawiyana waxaa la dhihi jiray shacratu mucaawiya wuxuu dhihi jiray hadday tin aniga qof kale aan isku qabsana inay go-da dooni maayo markuu adkeeyana waan u dabciyaa markuu dabciyana waan soo jiidaa shacratu mucaawiya waxaa la xilmi iyo dulqaad badanna waa ahaa nin la yihahda duhaat alcarab carab ragga u caqliga badnaa iyo dakaa badnaa buu ahaan jiray saa darteed ninkii markii la kiciyo kacaya wuu dejin jiray ninkii sasab wax ku lehna wuu sasabi jiray ninkii xoola wax siin wax ku lehna waxbuu siin jiray nin walba sida uu ula macaamilayuu fiirin jiray waxay yidhahdaan haddaba mucaawiya markuu khilaafadii wuxuu goostay inuu wiilkiisa yaziid ibna mucaawiya oo afar iyo soddon jira ku wareejiyo iyadoo saxaabadii iyo dadkii khirad ahaa tuban yihiin halkaas dareen waxaa jiray ah galaya xusein ballantii in laga baxay axdigii xasan uu kaga tanaasuleyna la jebiyey xilligaa kow iyo lixdankii markay tahay ee mucaawiye geeriyooday geeridii kahor wiilkiisa uu la dardaarmay xuseen buu gaara ula dardaarmay dardaaranadii waxaa ka mid ahaa xuseen madaxa ku hay waa nin raxim iyo qaraabe ee xiriiri waana nin muslimiintu wada jecel yihiin ee colaadiisa ha kasbanin xukunka iyo maamulka madaxuu ku hayaaye hadduu isku dayo kuwii aabbihii garabkiisa ka baxay ee reer ciraaq ayagaa kaaga fillaan doona oo meel cidlaa dhigi doona adigu aad ha u dhiiranaani baa dardaaranadiisii laga soo guuriyaa haddaba yaziid wuxuu khilaafada qabtay isagoo dareen qaba khilaaf yaziid khilaafada uu kow iyo lixdanka hijrada qabtay muslimiintu dhib badan bay sugayeen marba haddii lixdankii la soo gaaray dardaarama nabigu ka tegay sala alla alay slam darteed iyo dareen reer beni umaya laga qabo wax badan oo shar ah loo tooghayay nabigu markuu yidhi ala sida bukhaari warinayo halaaku ummatii calaa yaday ughaylimatin sufahaaa min qurayshin ummadayda waxaa baabi'in doona da-yar wax makas ah oo quraysha ka dhalatay baa baabi'in doonta markuu nabigu ala salaam uu ka digayey istaciiduu billaahi ilaahay ka magangala min ra'si sitiini wa sittiin wa imaarati sibyaan da-yar yar yaroo idin qabsan doonta iyo lixdan hijrada marka sanadka la gaaro xilligaa marka la gaaro ilaahay ka magangala waxay ku fasireen bar badanoo saxaabada kamid ah yaziid ibnu mucaawiya waa nin afar iyo soddon jir salaax iyo diin iyo alla kacabsi fiican laguma aqoon nin qasri boqortooye ka ku dhashay oo mararka qaarkood iska fakfakaduu ahaa wanaag badan laguma aqoon wilaayadiina isagaa loo dhiibay attention baa kaca iyo dareen baa taagnaa waxaa bilaabatay taasi iyadoy taagan tahay xuseynna dareenka uu qabo axdigii in la jebiyey mucaawiyo yaziid aabbihii ahaana uu horay u taagnaaba mawqifa ninkii la jihaadi waaye cudurdaar male dulmiga iyo jawrkan cudurdaar male baaba yaziid oo kasii daran baa yimid markiiba waxaa la ysla dhex maray ninka meesha loo dhiibeeyey waa nin faasiq faajir ah markiiba sheeko suuqa waxaa gashay asaaniid badan oo sugan aan lahayn inuu khamriga cabo inuu tunto ah sheekadu markay suuqa gasha dacaayadda ahna ee weliba la buunbuuniyana dadka nufuustooda iyo quluubtooda saamayn bay ku yeelataa qofkii fikirka aad ka haysatay iyo saad ula dhaqmayso hadduu warka kaasoo soo gaaree badan baa saamayn ku leh hadduu ninku u yimaado warkuna ka soo horeeya ninkaa nin tuuga weeye jawaabkaad u baad ilaashan sooma ninka waxba maadan ku arag war cadna ma haysid laakiin nin tuug weeye sheekada suuqa ugu jirta markuu yimaado waan iswaardiyey ninka haddii lagu yihahda waa nin qaatil dadka laayana kolba gacantiisa waad fiirin iyo toore iyo bastoolad iyo inuu wax wato waad fiirfiirin macanaa war aada u xoog badan baa galay eh, wadda dunida muslimiinta inuu ninkani nin mujuuno muskirka cabo ilaa ay jazmiyeen rag badanoo muarikiin iyo muxaqiqiin fi taarikhi sida dahabi iyo rag lamid a wa kaana yafcalu lmunkara wayatanaawalu lmuskira buu leeya maandooryahana waa cabi jiray munkaraadkana waa samayn jiray munkaraadka waxay qaar ku fasirayaan looga jeedaa wax gogol dhaaf noociisa ah macanaa tuhun saas oo kaleeto oo dacaayad oo ama has jirta ama yaanay jirine wadankii gashay aabihii oo saxaabi ahaaba ama ciil la qabay intii ciil qabtay waa dara sawmaa horta suurada noocaasi iyo digniinihii nabigu bixiyey casaatashankii taagnaa iyo waxoogay dareenkaa la qabay waa taagnaa iyadoo intaasi taagnayd baa waxaa dheeraa xusein ibn cali radi allahu canhu a ardaahu nin muslimiinta nufuustooda ku qiimo badan buu ahaa nin la jecel yahay buu ahaa diyaanadiisa iyo cilmigiisa iyo mansiladu nabigu ka joogay sal slam oo nabigu waa kii dhihi jiray isaga iyo xasan allahuma inii uxibuhumaa ilahay waan jeclahay faaxiba man yuxibuhumaa ilah qofkii jeclaada jeclow nabigu wuxuu dhihi jiray humaa rayxaanataya min addunyaa waxaa carafta ay carafteen koy ku nuursadeen adduunyada aan ka haysta wey nabigu ala sl mar waa ka ilaha xusaynu minii wa ana min xusaynin anuu mid yahay ana isagaan ka tirsanahay allahuma axiba man axaba xusayna ilah xusein qofkii jeclaada jeclow dardaaranada badan iyo nabigu alay slam su u jeclaan jiray iyo khudbada isagoo ku jira markuu soo galay si intuu khudbada joojiye u dega usoo qaadi jiray iyo ahlubeytka nabiga caatifadii iyo jacaylkii loo hayay intaasoo dhani marka la isu geeyana nin mudan maqaam weyn inuu muslimiinta ku yeesho kuna leh qulubta muslimiinta oo dhanna ay jeceshahay buu ahaa xuseen wuxuu u arkayay reer bani umaya waxa ay wadaan haddaan islaamka iyo muslimiinta laga qaban wax badanoo dhib iyo fasaad inay keenayaan walidaalika baa isagoo la jeclaa oo nabigu mar kale yiri sal l slam xuseynun sayidu alxasanu walxuseynu sayida shabaabi ahli ljana daayarta jannada say madaxdooda weeye labadaa arrimood baa iskaashaday qolo la nacay oo wax badan laga tabanayay oo haddana ninka meesha yimidi war badan laga haysto iyo xusein oo la jecel yahay mansiladaana leh nusuus badanna kusoo aroortay nabigiina calayh salaatu wasalaam laga dugsanayo labada arrimood baa iskaashaday marka waa dareemi kartaa jawigay abuuraysa arrinta noocaas oo kaleeta ah zid ibnu mucaawiya baa lala beecay beeca lala galay xusein markaa madiinu joogay reer madiina way la galeen baycadii way galeen waxay yidhahdaan marka inta mashhuurka laga reebo xusein ibnu caliyin iyo cabdillahi bni zubayr markay madiina waxoogay dadkii wada galeen iyaga ay ku adkaatay waxaani waa bilo gudahood makay labadoodiiba usoo wareegeen xusein ibnu calina waa soo wareegay makuu yimid cabdillahi ibnu zubayrna waa soo baxay oo makuu yimid labadooduba arrinta reer beni umaya way diidaayeen qaabka uu mucaawiye radia allahu canhu ardaa u tasarufay ee arrintii dhaxaltooye iyo boqortooyaha u noqotay aada bay u diidanaayeen arrintan wax laga bedelana way qabeen haddaba radi allahu canhu ardaa xusein markaan saan idhaahno aan soo ururina sababihii xusein makuu ka baxay kuufa agteedana waa lagu dilay ciidamadii yaziid ibnu mucaawiyana dilay say qisadu u dhacday baan ka sheekeynayaa intaa wixii ka dambeeya kadibna qisadani waxay xambaarsan tahay baan insha allahu kusoo gabagabayn doonaa masalada kood horta inuu baxaay waa masalada la yidhah ida jaa alqadaru baطla alxadaru wa camiya albasaru qadar mar hadduu yaallo digtooridana waxunbaad ka ilduufi indhahaagiina waxunbaa ku isu sawiri ood kahoos bixi kaa hoos bixi waxay dhahan gaariga shilka markaad gelayso gaariga dhowaa wax fog kula noqon qab ilaa aad maqasho inaad qad maqasho saas weeye markaad jaranjarada ka dhici rabtee meel ka jabi rabtana julkii oon dhaweyn unbay jaranjarada inaad dhamayso dhulkii dhow yahayn baad ismoodi wacamiya albasaru qalaf ilaa intaad kuftaad dhacdo qadar markuu socdo asbaabtu sibay isu waafaqdaa qofkuna sibuu ilduufaa waxaani qadar qadaran bay ahayd oo xalay baynu ka habeen horeynu kasoo sheekaynay ina waxsab loo sii sheegay xuseen bishati lfuraati in lagu diri doono ummadda muslimiinta ay diri doonaan waataan habeen hore kasoo hadal nabigu inuu sheegay sal l slam xuseen wuxuu diidanaa shuuradii muslimiintu tashiga ay ahaan jireen in la faramaroqsaday oo qole ay isaga tashadeen oo dhexartooyo loo bedelay waa diidanaa wuxuu kaloo diidanaa mucaawiye ballantii iyo heshiiskii la isku ogaa ee shuuraha loo soo celiyaa inuu jebiyey baashuna ay dhaxal iyo qoys inuu muslimiinta yeesho qoortooda iyo riqaabtooda ay noqoto kadib xuseen radi allahu canhu arrintaa markay u muuqatay markii hore wuxuu diiday beecada inuu galo xuseen markaa mawqif wuxuu qaatay inuu yaziid ka hor tago makana waa usoo wareegayo diyaar garow buu galay sababtoo yaziid khilaafada muslimiinta uma suubada inuu qabto kow xusein haddii uu isagu yahay isagaa kaga habboon muslimiintuna kaga kalsoon yihiin mawqifkii muslimiinta uu inqaadin lahaa ee badbaadin lahaabaa la joogaa oo waajib diineeda midda saddexaad shuruuddii muslimiintu ay shardigii shuurad ay wax ku wada tashan jireenna meesha waa ka baxo nidaamkii xukunku wuu inxiraafay oo waa lexday ree beni umayana dareenkaa way qabeen ergey buu soo fariin buu soo diray yaziid ibnu mucaawiya wuxuu le ninkii xuseyn iyo cabdullaahi ibnu zubayr baycadii inay diideen waan ka warqabaa waa in lagu qasbaa inay qaataan ama maka ha joogaan ama madiina ha joogaan si baycadii adiga axdiga ay u galaan in lagu qasbay amar uu soo bixiyey amarkaa markii lasoo bixiyey kadib xuseen wuxuu ku qasbanaaday inuu dhaqaaq sameeyo marxaladaa kooban gudaheeda baa fariimo badan uga yimaadeen ciraaq iyo kuufa yaziid waanu casilay in ciidankiisana waanu cayrin dadkao dhan aday diyaar ku yihiin nooimo kumayaal waraaqooda wada saxiixan oo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo suldaanadii iyo wadaadadii culimmadii ku wada saxiixan yihiin baa u wada timid ilaa la yihahdo afar boorsay buuxiyeen waraaqihii afar sanduuqoo waaweyn baa laga buuxiyey waraaqihii keliya xuseen wuxuu ku qancay marka in meeshaa inuu aadan loo baahan yahay xuseen wuxuu diray muslim ibni caqiil ibna abi aalib oo ilmaadeer ahaayeen wuxuuna yidhi arrinta reer kuufa sheegayaan soo hubso muslim waa tegey meeshii buu tegey meeshii haddii uu tegey waa la soo dhaweeyey dadkii oo dhan baa isdiiwaan geliyey waxaa u soo baxday dadka dhan inay diyaar yihiin imaatinka xuseen oo la sugayo waraaq buu soo diray oo wuxuu yidhi soo bax arrintu waa diyaar dadku adigan baa lagu sugayaa meesha reer beni umaya waxba kama aha iska soo baxa meeshii dadkii oo dhan waa diyaar wixii laguu sheegayay baa jira soo bax buu yidhi xilligaa kuufo waxaa madax ugaa ree beni umaya yaziid waxaa ugaa nucmaan ibn bashiir saxaabiga radi allahu canhu wa ardaahu xuseen wuxuu goostay marka inuu baxo nucmaan ibn bashiirna nin xukun dabacsan buu ahaa markii uu go-aansaday baa la ogaaday inuu xuseen diyaar garoobay oo inuu baxo rabo khiyaaru saxaaba iyo fuqahaa taabiciin baa mid mid ugu yimid iyagoo la talinayona joog ha bixin dhowr tusaale aan ka soo qaaday walaalkii maxamed ibn alxanafiya u yimid radi allahu canhu ardaahu mawqifkan oo kale mawqif sahlan ma aha waxaan waa dawlad ciidamay leedahay ilaa reer reer sham waa niman dagaalka aada ugu culus reer ciraaqa wuu u socdaayo waa nimankii aabbihii garabkiisa ka baxay oo niman laisku hadlayn karaa maaha waqaaicdii sifiin iyo jamal baa goobjoog loo soo ahaa xasan ibnu cali walaalkii waxay ku sameeyeen baa la ogaa xaaladdu sida loogu sawirayo inayna noqonaynin baa ahlulcilmi saxaabada iyo fuqahaa taabiciin u muuqatay tala isdaba joogaa loogu yimid talooyinkaa idin maqashiya marka maxamed ibnu xanafiyo ay yihiin baa u yimid wuxuu yihi yabna akii war walaalkayo xusein ibn ali anta axabu nnaasi ilaya waacazhum calay dadka adaan kuugu jeclahay agtaydana adaan ugu weyn walastu addakilu nasiixata liaxadin min alkhalqi xaqa biha mink tala iyo naasixnimo khalqiga qof aan ka qarsanayo agtayda kaga qaalisan ma jiro adiga ka qaalisan ma jiro qof un haddaan nasiixiyo daacadu noqonaya waa adiga tanaxa bibaycatika can yaziid bni mucaawiyata wa can ilamsaar baycadanaad diiday yaziid iyo magaalooyinka waaweyn ma staacta intaad awoodo isaga tag magaalooyinka waaweynna isaga bax yaziid ninkan la yidhahdan faraha ka qaad dadka dad u dirso haddii aad rabto adigu khilaafadii inay ku aeecaan ugu yeedho hadday ku aeecaan dadkood baycada kula galaan ummadda muslimiintu ku doorato ilahay baynu ku mahdinaynaa haddii ay ku diidaanna qof kale ay isku raacaan lam yanqud illahu bidalika diinak yanqus illaahu bidalika diinaka walaa caqlak qof kale haddii la isku raacaan ilaahay diintaada iyo caqligaaga midna waxu dhimi maayo yeeli maayo sharaftaaduna waxu dhimi mayso fadligaagana waxu dhimi maayo waxaan ka baqayaa inaad magaalo magaalooyinka kamida gashood tagto oo dad dadka kamida aada u tagto oy dadkii ay iskhilaafaan o ay kala jabaan qolo ku raacaan qolana kula dagaalamaan oo warmaha uhoreeya iyo fallaaraha uhoreeya ay adiga kugu dhacaan baan ka baqayaa buuri saad markaa waxaa dhici bui marka adiga ninka horeeya la dilo aad noqoto ummadda ninkii nafsan iyo aban iyo umman iyo nasaban ugu khayr badnaayay inuu noqdo ninka meesha ugu xun lagu dilay ee yaallo aada noqotay noqon arrintaa iska daay haddii aad iga diido buuraha gal ninkii kugu soo doonta dhufaysyada buuraha isaga celi oo buuraha ku dagaalan laakin magaalooyinka ha aadi uu ka diiday wuxuuna ku yidhi walaalkayow qad nasaxta waad ila talisay fa ashfaqta si naxariis loo ii cabsanaysa ad ila talisay waxaana rajaynayaa ra'yigaagu inuu sax yahay hadda seenaan qaata diyaarumihi maaamdxanafiya waa ka tegey cabdlahi bn cabaas radi allahu anhu ardaahu sheikhu bani haashimin waxabru ummati wacaalimuhum baa u yimid wuxuu yihi yabna cam war wiilkii adeerka dhalayo dadku waxay isla dhex guurayaan inaad ciraaq qaadayso bal ii sheeg buli waxaad dabacsan tahay markaasuu wuxuu yihi waan go-aansaday inaan meesha aado labada maalmood ee soo socota baan baxayaa ibn cabas wuxuu ku yidhi iga warra waxaad iga warra waxaad iga jawaabtaa wuli su-aal haddii cadowgaagu qolyaha kaa hore aad ku socota ay amiirkoodii dileen nimankaad u socotaay hadday amiirkii reer beni umaye u joogay dileen waddankiina ay ka cayriyeen magaaladiina ay maamulkeedii qabteen orodoo soco utan ku yidhi meel loo socda way suuragale hadduu nool yahay welina madax u yahay isaguna ka adag yahay xoolaha wax ka ururiyana shaqaalihiisi ay yihiin fahum inamaa dacawka lilfitnati walqitaali qoladaa fitna iyo dagaal bay kugu yeerayaan bui hadday run ka tahay horta reer bay ha cayriyaan maamulka ha qabtaan iyaga arrinta maamulkooda gacantooda ha geliyaan markaa ha ku yeeraan laakiin niman laba haystoo la maamulaya noo imo dagaal iyo dhiun bay kugu yeerayaane joog buyi walaa aamanuu calayka an yastafizuu calayka annaasa wayaqlibuu quluubahum calayk anuu ka aaminka mihi wey inay kusoo bixiyaan hadhowna ay dhabarka ku duwaan ay isbedelaan oo kuwiiba ay noqon waayaan oo kii kuu yeerayay ima lahaa fayakunu ladiina dacawka ashadda annaasi calayka kuwa ku dilay kuugu daran kuway ima lahaa inay noqdaan aaminka mayi wuxuu yihi xusein inii astakir llaha waanduru ma taqul bal istikaaraan tukano waan fiirin ibn cabaas wuu fiiriyo waxaa uga soo baxday isaga inuu isdhaafinayo ee talada inuu qaatay xusein uusan diyaar u ahayn arrintana uusan rabin ibn cabaas intaa ka badan inay kasii wada hadlaan subaxi dambuu soo noqday uu ka tegay subaxi dambuu kusoo noqday wuxuu yihi warniyahu xusein la yidhaahdo isadkee baan isleeyahay waan isxajin lahay adigana waxaan kaaga baqayaa meeshanaan u socotay in la halaagsanto lagugu dilaan kaaga baqi ina ahla alciraaqi qawmun hadirun falaa taktar bihim waa dad khiyaani iyo ballanfur badan nimankaaha ku kadsoomayaana ku sirin aqim fii hada lbaladi xataa yanfiya ahlu lciraaqi caduwahum uma aqdim calayhim iska joog buri ilaa ay nimankan iska cayriyaan o keligood noqdaan markaa aad haddaynan ahayn yaman aad waayo dhufayse iyo buuro iyo dhul adagoon si fudud lagaaga saari karin oo ciraaq lamid ahayn bay leedahay dadkana isaga fogow marka adoo yaman jooga waraaqa u qoro dadka ugu yeero ani baycad ila galadheh haddii lagu soo weerarana dhufayse adag baa ku jirtaa haddii lagu daayana meel fog baad joogtaa waa ka diiday wuxuu yidhi ibn cabaas waan kusoo gabagabeeyey marka wuxuu yihi xuseenow ilah baan ku dhaartay haddaan ogahay haddaan maanta timahaaga iska laadlaadiyo inaad iga yeelaysa waa kaa iska laadlaadin lahaa meeshaad ku socoto wadkaagii baa i muuqda cabdillahi waa isaga tegey cabdillahi ibn cumar baa u yimi radia allahu canhu ardaa radia allahu canhuma ardaahuma weliba isagoo laba habeen sii socday buu ka daba safray laba habeen sii socda cabdillahi ibn cumar baa yidhi wuu baxay ahaa war iga laba maalmood kadib buu gaaray markaasuu wuxu hi ayna turiidu war xaggee u socotaa markaasuu ciraaq baan u socdaa kutub badaan oo buugtay afarta boorsahaydna waa wataa ee loo soo qoray markaasu wuxu hi laa taatiin ha u tegin nimankaa joog markaasu wuxu hi waaka waraaqahay soo qoreen iyo baycadoodii markaasuu yihi in allaha khayara nabiyahu bayna addunya walaakira fakhtaara alaakhirata ilahay nabigiisa akri adduunkala doonuu yihi akharu doortay wainakum bidcatu minu idinkuna gobol nabigay kamid aa tihiin sala allahu alayh alih wasalam laa yeliihi axadu minkum abadan qof idin kamida weligii imaam iyo khaliif noqon maayo maadaama nabiguba aakhare adduun ka doortay idinku xaggaasaad leedihiin joog wamaa sarafaha allahu cankum ila ladii huwa khayru lakum ilahay idinkama leexin madaxtinimada ilaa ina ka leexintaa idin khayr badan aalugeydka haddaad tihiin waa ka diiday farjicu war soo noqda waa diiday ibnu cumar marka uu isku duubo waa mucaanaqeeyey waa macsalaamey wuxuuna ku yidhi astawdicuka allaha min qatiilin lagu diliya nin dhintay sidii baan ku macsalaameyn macsalaama allah ku nabad yeela waa dhimatay lagu diliy halkaas uga soo noqday markaas wuxuu dhihi jiray xuseen bixitaanka waa ka waa ka reebnay waa kala talina lakin waa naga diiday waxa u yimid cabdullahi bn zubayr radi allahu canhu ardaa cabdullahi bn zubayr wuxuu yihi nasaaix badan buu la taliyay war joog war ha tegin war hayna kala kaxaynin waraan isgarabsanno markuu kari waayey wuxuu ku yihi xuseenow ayna tadhabu agee socotaa niyo ilaa qawmin qataluu abaaka waacanuu ahaaka ma nimankii aabbaha calina dilay walaalkaa xuseenna sumeeyey baad maanta garab ka dayood aadaysaa walaalkii xasan xuseen wuxuu yihi ibnu zubayr waxaan kuu muuqan baa ii muuqda aniga halkaa in laygu dilaa ii dhaanta iyadoo la iraadinayo kacbada in la weeraro la burburiyo waa ni darteed loo banaysta baata ibnu zubayr ku dhici doonta wuu ka soo tegay abdillahi ibn zubayr waxaa u yimid oo kale cabdillahi ibn jacfar ibn abi aalib oo ilmaadeen ahaayeen atayaar u xuseen bu waraaqusa uma joogin shaam buu jiray markaas xuseen buu usoo diray laba wiilow dhala oo maxamed iyo cawn la yihahdana wuu usoo dhiiray amaa bacd fa inii asaluka allaha asaluka billahi laman sarafta xiina tanduru fii kitaabi ilaahay baan kugu dhaariye waraaqdeeda markay kusoo gaadha noqo buu yii joog fa inii mushfiqun calayka min alwaji aladii tawajahta lahu waxaan kaaga baqayaa meesha adaaday an yakuuna fiihi halaakuka inaad halkaa ku dhimato lagugu dilaan ka baqayaa wastisaali ahli beytika dadkaaga iyo qoyskaagana in la gumaadaan ka baqayaa waraaq dheero horudhaceedu intaa yahay xusein ibni cali ma yeelin radia allahu canhu ardaa taabiciintii abu abu bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam baa u yimid wuxuu ihi yabna bna raxim iyo qaraabtinimo baa ijiidanaysa mase garanayo hadalkayga iyo taladaydu agtaada qiimahay ka leedahay wuxuu yihi niyahu adugu nin qish iyo wax isdabamaris iyo khiyaamo lagu tuuma agteeda kama tihin wuxuu ku yihi qad ra'ayta maa sanaca ahlulciraaqi biabika wa waxaad og buu yihi aabbaha iyo walaalka reer ciraaq say u galeen wa turiidu an tasiira ilayhim aduguna iyagaa rabtaa inaad aado wahum cabiidu dunya adduunyay caabudaan reer ciraaq fa man qad wacadaka an yansuraka waxaa kula dagaalami doona kuwa kuu ballan qaada inay ku hilinayaan wayukdiluka man anta axabu ilayhi minman yansuruk waxaana garabkaaga ka bixi doona kuwa adiga ku jecel oo necab kuwa kula dagaalamaya haddana aan garabkaaga istaaginin baa jiri doona fa allaha fii nafsika ilaahay baan kugu xasuusinaya kugu dhaarinaya naftaada badbaadi fir jazaaka allahu khayran yabna cami wamahmaa yaqdi llahu min amri yakun wix ilaahay qadarun baa dhici abubakr wuxuu yihi markuu ka dhaqaaqayay ina lilahi cind allahi naxtasibu aba cabdillahi abu cabdillaahi ow waa ina lilahi ina ilahi raajicuune dhimashadaadi dilkaaga lagu dilye ilahay baanu ajir kaga dalbaynaa musiibadaas baa ka tegay gabar taabiciyado camrata bint cabdiraxmaan yaradaa u timid waxay tidhi waraaq bay usoo qortay ay kala hadlaysa waxaanu ku socdaa ee khatar inuu yihi inuusan baycadii dadka ay galeenna ka bixin mawdkiisana uusan raadsanin muslimiintana uunan kala jebinin bay ugu soo qortay iyana waa ka dilin waa dhowr tusaale toddoba tusaalaha idin siiyey laakiin dad lagu qiyaasay ilaa konton ilaa lixdan dad u dhexeeya oo khiiratu saxaabati wataabiciina baa tala isdaba joog iyo wadajir iyo koox koox iyo keli keli ugu tagay waa la keli waayo idaa jaa alqadar qadar baa ka socda meesha xusein ibn cali radi allahu canhu ardaahu waa baxay inuu soo baxay markay ogaadeen reer bani umaya nucmaan ibni bashiir waa la casiray nucmaan ibn bashiir waa la casiray markii la casiray yaziid ibn cubaydillaahi ibni ziyaad baa loo dhiibay laakiin waxaa ka horreysay ninka la yihahda yaziid laftiisu waraaq buu soo diray ibn cabaas buu usoo diray wuxuuri ibnu cabaasow adiga ar sheikhu bani hashim iyo caalimu lmuslimiin ah waxaan u malaynayaa xuseen rag baa ciraaq uga yimid khilaafadayna ku yida diilageliyeen adiguna dadkaas xogtoodana waad haysaa khibradna waad u leedahay reer ciraaq hadduu arrintaas sameeyo xiriirkii qaraabtinimadii iyo nabaddii wuu jaray ninka xuseen la yidhahda isagaa xariggii gooyey adigaa qaraabadii xariggeeda ayaan la gooynin xigta iyo qaraabadana adaa oday u ah ninkaa inuu soo baxo yuusan soo bixin xuseenna markaa waa soo baxayba ibnu cabaas oo u jawaab wuxuu yihi waxaan rajaynayaa arrintuu xuseen usoo baxay arrin aad nacaysoo dhib keenaysa inayna noqon aniguna talada ilaa iyo hadda ka dayn maayo haddii ilaahayba ummadda kulminayo dhibku ku damayo yaziid ibnu mucaawiya waxaa soo gaartay ninkii nucmaan ibnu bashiir ahaa mawqifkiisu inuu dabacsan yahay si adagna dadkii muslim ibnu caqiilna uu ka hoos shaqaysanayo ciidamadiina magaalada lagu dhex diyaarinayo ninkan uusan ahaynba nin xarig gedinayo lagaba shakisan yahay isaga laftiisa hoosta xusein inuu kala jiro arrintaasi waxay keentay in la casilo oo ninkii basro joogay oo cubaydillaahi ibnu ziyaad la dhihi jiray waa kuufa la keenay kuufo markii la keenay saaduu kuufo usoo galay xogta waa hayaa reer kuufa inta badan boqol kiiba sideetan inay xuseen la jiraan muslim muslimna caqiil oo meesha u joogayna bayco galeen ay ku xiran yihiin waa ogyahay welina maadaama xuseen uusan imanin iyaga laftoodu dagaal inay galaan uma diyaarsana arrintaa dugbeynu soo afjar uu go-aansaday mar allaale markii uu soo galayba isagoo afka duuban yahay buu soo galay lama garanayo marka wejigii iyo afkuu soo duubtay afduubadku hadda bilaabaneen magaaladii markuu soo galay wuxuu rabaa inta aan la garanin dareenka magaalada inuu arka dhagahiisana ku maqlo waa soo galay oo dadkii xuseen bay moodeen xuseen baa yimid harraha laga yaacayaa xuseen baa yimid xuseen baa yimid xuseen baa yimid xuseen baa yimid isna waa dhagaysanayaa ishana waa ku xaraya waa fiirinaya ninku nin daayo khatar u ahaa khatar u ahaa ma gurigii madaxtooyada markuu tegay kaaba qabiiladiibuu isugu yeedhay qabaailka markay is yimaadeen qasrigii boqortooyada uu dejiyo ku maxaabiisay oo haddii lasoo weeraro kuwan inay la dhintaan qabaailkana ma odayaashii nibaa laynaysaan la yidhahdu rabaa halkaasuu ka bilaabay horta odayaashii kaabaqabiiladahaa oo dhan ama badankood qasrigii boqortooyada meel difaaca ka sokayso oo isaga agtiiya iyagoo wada ah oon waxba wadan nin bay farfadhiyaan waa tacticada halkuu ka bilaabay koobaad kadib masaajidku yimid markii uu masaajidka yimid buu khudbeeyey ciddii khilaaf isku daydana wuu hanjabay ciddii la shaqaysana khayr iyo xoolo badan buu qaaday cabiidu dunya halkaa waa ka bilaabatay marka u horreysay sirdoon buu diray nin reer shaama ah buu lacag u dhiibay wuxuu yidhi muslim ibni caqiil raadi nimanka dhexgal inaad iyaga ka mid tahay iska dhig warkooda maalintii oo dhan la daa habeenkii mugdiga marka la kala seexdana io imo wixii war iyo xogaya ken ninkii waa tagay isagoo lacag badan wata masaajid buu ku tukaday waa lasoo tilmaamay nin baa loo tilmaamay oo la yidhi ninkaas baad xog ka heli ila iyaga laftoo rag baa u joogay masaajid buu yimid masaajidkii buu ku tukaday meel kooru uu wardi la fadhiistay nin dadkii ka haray oo meel isaga cibaadaysanaya oo iska tukanayuu ag fadhiistay tilmaam buu wataa ninkii salaada markuu ka baxay dadkiina ay kala baxeen buu ninkan oo fadhiya arkay ninka waa nin magaalada ku cusub oo nin uu aqoon jiray maaha uu kusoo durkay wuxuu yihi warniyaho ninka meesha ku tukanayay bu wuxuu ku yihi niyaho nin reer shaamaan meel dheer rabaan ka yimid waxaanan raadinayay ahlu bayt nabiyi dadka jecel baana iyagii baanaan raadinayay niyow dadkaa haddaad meel ku garanaysa wax itilmaan markaasu ilaah balaaya kugu dhacday maxaad aniga dadka igaga maagtay aniga maxaad dadka igaga soo maagtay bu markaasuu i niyow salaadaad iyo cibaadada badan baan arkay khayr baan kaa mareeyey anigu meeshaasaan ka imid inaan garab u noqdana waan rabaa maal iyo xoolahana waan wadaa niyuu xoolahana iga qabo dadkeena itus naf iyo maal baynaan horaan rabaay wuxuu warnayaho aniga muslim ibnu cawsajaa la yidhaahdaa markii hore shaki baan kaa qabay laakiin hadda hadalkaaga waan ku farxay inaa inakeen halkaa had baa bilowday soo maaha ninkan daacad buu boodi ninkana wardoon weye waa laisa soo garaa waagaasay jirtay in laisdhex galee la haddaa laska dhex fadhiya soo soo marar badan idinma dhihin safka hore masaajida kuwa wardoona fadhiya waktiga badan idinma dhihin ninkan masaajidku ka dhex ugaarsanaya ogow war buna daydeeya ninki ninkii waa raacay meel baa la geeyey gurigii lagu shirayay ihan ibnu curwa baa la geeyey ninka maalintii oo dhan meeshuu joogaa dadka imanaya waxa lagu sheekaysanayo khadada la dejinayu dhegaystaa habeenkii markay madoobaatana intuu duso buu wuxuu u tagaa cubaydilaahi ibni ziyaad warbixin dhamaystiran buu siiyaa cubaydilaahi wuxuu helay meesha laysugu tago talooyinka socda waxay maalin kastaba waa update maalin maalin saacad saacad buu la socdaa dadka meesha maamulaya nin walba meesha uu joogo inta ay kala yihiin xogtii oo dhamaystiran buu helay saa darteed waxaa la yidhi war la helaa tala la helaa soo marta marka hore waa warku xajira inuu helo saa darteed dawladihiiy maamulku qaybo sirdoona ah oo qolo walba sideeda udhex gasha waa iska dabiici shay caadiya ah wey adigu shacab baata waa iska socota laakin waa lagu dhex fadhiyaa ururadaa lagu jiraa shacabkaa lagu jiraa masaajidaa lagu jiraa suuqaa lagu jiraa meel walba rag baa loo dirsadaa dawladuhu waa dabeecaddooda maalinkii dambe maxamed ibn ashcad iyo asmaa ibn khaarija laba nin oo la yidhaahdo baa soo booqday cubaydillah ibn ziyaad soo salaamay markaasu wuxuu ku yihi maa facala haani ibnu curwa oo ninkii gurigiisa la joogay mogta waraa ninkii odagii odayaasha magaalada kamid ah haani ibnu curwaha away ilaa iyo hadda ima soo salaamin oo ima soo booqan ninki ma soo ma soo booqan miya haa weliba waxaa soo gaartay wuu jiran yahay bay ku dhahaan xurse u jiran yahay maalintii oo dhan ba albaabku gurigiisu fadhiyaaba ay soo gaartay guriga albaabkiisu fadhiyaa nin jiran ba albaabka maalin kasta tana fadhiya inuu noo yimaado oo na salaamo maxaa u diiday waxay dhan waa u sheegaynaa inaad weli daahsatayna waa u warramaynaa way is yimaadeen oo hal ibnu cumar u yimaadeen waxay wareedhe sidaasaa maanta dhacday ee kaalay ninkii cuqdad buu qabaa ee kaala intaad soo salaanto cuqdada ka saar iyagu ma oga ninku war daqiiqa inuu hayo ma oga han ibni curwa uu soo raacay markuu gurigii boqortooyo madaxtooyada kusoo dhow yahay wuxuu ihi nimanyo waa noqon maxaa dhacay nimanyo shar shar baan dareemayaa naftaydu waxbay dareemaysaa aan noqda idaaye way way qasbeen markuu ninkii usoo galay ee saa usoo hor istaagay buu gabay tiriyey cubaydillahi bn ziyaad wuxuu yidhi uriidu xayaatahu wa yuriidu qatlii cadiirika min khaliilika min muraadi anna noloshiisaan doonayaa isna inuu diinu rabaa markaasu wuxuu yidhi maxaa dhacay ayuha alamiiru <clears throat> wuxuu yidhi inaad idisho maxaa ka weyn inaad muslimna caqil gurigaaga keentay oo rag aad u ururisay say beeco ula galaan hancur wuxuu yidhi ma dhicin mana keenin waxaanaan warma hayo saas ahaa wariga kii awey meesha ku jira kaalay ay ali cur marku ninkan arkay maalintii o dhan la joogayay xajo soo sama sooma ninkii baa soo markaas wuxuu ogaaday inuu ninkani jaajo sahaa oo iyaga warkooda ururinayay ninkii baa loo yeeday macqil baa la dhihi jiray culi macqila markaas wuxuu yidhi ninkan ma taqaanaa markaasuu yihi ha haddaan runta sheegi haddaan runta kuu sheegi anigu mase ma yeeranin goor guriga yimidna ma ogeyn qisadii kuu sheegay say waxu jireen laakiin hadda waan isdhaafin oo waan cayrin nafsi nafsiga maraysaa soo maa baana kula ballanqaad ballan baan kuu qaad inaan kugu soo noqdo wuxuu yihi la wallahi laa tufaariquni ilaah baan ku dhaartay inaad halkaa ka baxaynin xataa tatiya ribi ilaa isaga intaad dad u dirto aad keento aduu horta waabad soo gashay bixi maysid lagama yaabo kaxshigo ma ninka martidayda ah baa nin la dilo u keenaa sidaadii ulahaaba ul u haystay halkaa wejiga kaga dhuftay wa sankaa dilaacay uu qaadoo xabsigu ku tuuray meel boqortooyada meel xabsigeed ahayd buu horey dalad ka sii magaaladii baa la isla dhex maray ninkana reer buu oday u ahaa ninkii la dil ciidan hadbaa ciidan soo urursaday qolkii boqortooyada haraha laga istaagay nin qaadi buu u dira wuxuu yihi xabsigaasu ku jira ee soo arag inuu nool yahayna dadkiisa u sheeg ninkii baa ninkii waa nool yahay waa xiran yahay nabarna waa ku yaallaa mar hadduu nool yahay mar kale ay noo tahay dhan waa iska dareereen masnu caqiil guri uu joogay ninkii lahaa sankana waa la jebiyey xabsina waa la dhigay xogtii oo dhanna waa la hayaa markuu ninkii xirabee labadii nin ee keentay waxay yidhahdeen wartenihu ninkan annagaa u yeeranoo ammaan siinay yaa idin yaa idin siiyin wi ammaan siiye idan maliidin idinkaan halkaa idan marin haddaa mar damba hadashaan iyagiina waa la kala baxsaday muslimna caqil sheeg hantii uu maqlay ciidan buu abaabulay ciidankii uu abaabulay afgarad yaa mansuuru amit baa la samaystay waxaa la isugu yimid gurigii boqortooyada ciidamadiina rag baa loo kala dhiibay gurigiibaa hareeraha laga istaagay marka ciidan aada u xoog badan isna qorga boqortooyada ilaa rag kundhan dhan oo difaacu diyaarsaday kaaba qabiiladiina waa ugu jiraan hadda mawqifku la rabay hadda mawqifku u qabqabsaday baa yimid hareeraha laga istaagay odayaashii buu kula mid soo diraa meeshaa kore istaag la hadal qabiilkiisi buu la hadlaa marka saas maa annagaa meesha joogna annagaa xogtoog ma anagaa nuulaynaysaan qayb qabiilkii kamida ah kala yacda mid kaleu soo diraa uu ku habarwacdaa qabiilkiisii qaybaa kala yaaca mid kamiduu soo diraa qabiilkiisii buu ku habarwacdaa way kala yaacaan magaaladuu rag u diray dusiyey haweenkii baa lagu dhexdhacay wiilkaaga meeshaa lagu dil walaalkaa meesha meydkiisa laga qaad adig waxaan maxaa ku geliyey islaam baa ordiyo wiilkeedii isku dubi soo bax adiga maxaa kaa galay waxan abaabulkaasu galay ninkii markii la gaaray waxoogay gerinkii dambe la gaarayba in yar baa soo hartay muslim ibnu caqiil rag yar dhawrkii kun ee qof wax boqol iyo waxoogay ah soo haray intii kale odayaashii iyo haweenkii iyo waalidkii baa kala kaxaystay intii kagama harine ciidan buu soo kiciyey qabaailkii buu rag la hadlay ciidamo qabaail ay soo kaxaysteenoo waxaa laga dhaadhiciyey odayaashiinii baa la rabaa meesha in lagu laayo odayaashiinii baa la laynayaa dee rag qabaailkii oo ciidamo wata baa ciidankii gadaal ka soo galay iyagiibaaba baaba meel ay ka baxaan waaye dagaal yar markuu bilowday nin raggii kamida ciidanka qabaailka watay baa baa dariiq u baneeyey fiqix waa la kala cararay fiidkii markii la gaaree muslim caqil hal qof a lama soconin keligii baa dhundhuumanayay ciidamadii sirdoonka laga daba dirayo waxaa la lasoo qabto guri buu yimid islaam baa biyey waraabi buu yidhi way waraabisay way xarootay hadhowbay albaabka furtay ninkii ridda fadhiga aragtay waxay ta wareedhe meeshan aad fadhida fadhigaagu caadi mehe maxaa tahay wuxuu yidhi war gabadhi aniga muslimna caqiil baan ahay ee meelaan ku gabada miya haysaa markaasay tiri soo gal ha wiilkeeda baa moxamed ibn alashcad ku xirnaa wiilkiibaa tegay oo maxamed ashcad sheegay maxamed ashcad baa tegay oo cubaydillah bin ziyaad buu sheegay gurigu ku jiro ciidan baa la soo diray ashcad baa waxaa la yidhi soo guriga kuma jiro ken ibn ashcad baa tegay anaa ammaankaaga damiin ka ah buu yidhi uu soo kaxeeyey markii gurigii madaxtooyada lagu soo dhow yahay isagay keligii oo maxbuus lawada way haani bnu curwa saaxiibkiina waa xiran yahay xabsigii buuna ku jiraa bay ilin u yidhi ka timi yusuf bn caqiil waxaa lagu yidhi nin yaho nin sidaan oo kale kursiga madaxtinimo doonaya u dagaalamaya waa lagu soo qabto waa lagu dili kama ooye maxay tahay fulinimada inta leeg markaasuu yihi niman yaho lama ooyayo aniga in lay dilo lama ooyayo dilna nin maanta dan kale mihi laakiin waxaan ka odayaa dadkaygii oo xuseen hogaaminayaa soo socdoon anu warcaaqu diray reer khiraqaya kuufana waa arkaayo aniga garabkayga ay ka baxeen dadkaa la layn doonaan kasii naxsana xuseen iyo ahlulxusein baan ka usii weyaan maxamed ashcad kuku sujeedsada waa li maxamed ashcathow anugu ii muuqataa buu li ima nabadgelin kartid waana la idili doonaa hal mid ma ii awoodi kartaa inaad qof dirto xuseen ka hor tago oo uu iska noqon yihahda meeshu balantii waa laga baxay dadkuna dadkii maehe balan bay balan bay iga tahay mana garanayo ui caawa habeen dambe habeenadana kusoo aadan yahay aaggan laakiin meel wax la diri karaba maaha waa soo socota jidadka dhan way go-an yihiin ereyada kuufiya ciraaqna cidna kama baxda cidnana ma soo gasho ciddii soo gelaysana waa xabsi ciddii baxaysana waa xabsi si abarkan kadyaha iyo xuseen soo socodkiisu kala go-aan ba cubaydillahi sameeyey in sahlan maahayn khatar musiibo ah waa la soo qabtay ninkii waa loo keenay dardaaran bil waxaa dardaarmayso wuu dardaarmay waa la qaaday sarta korkeedaa la saaray qoortaa laga jaray madaxiisii isagana dhulkaa lagu soo tuuray waxaa la soo qaaday haal ibni curwa kor baa la saaray qoortaa laga jaray isagii madaxiisina jidkaa lagu soo tuuray habeenkiibay ku habeen bay ku baryeen subaxiina intii la qaaday baa suuqa magaalada lagu daldelay labadoodiiba suuqay ka lalmadaan maydkoodii cid taaban karta iyo cid hadli karta ciddii hadashana halkan baa lagu xidhi kala dhumasho kala carab kuma jirin weligay ma arag anugu waa kamid maahayn baa bilaabatay nin gacan kuruul ahaa marka saa darteed baa hani curwa iyo muslim meeshay suran yihiin buu nin gabay ka tiriye wuxuu yihi fain kunta laa tadri malmowtu fanduri ilaa haaniin fi suuqi wabni caqiili asaabahumaa amru limaami faasbaxa axaadiia man yascaa bikuli sabiil ilaa baطlin qad hashama sayfu wajhahu waakhara yahwi min timaari qatiili taraa jasadan qad gayara lmowtu lownahu wanadxa damin qad saara kula masiili fain antumuu lam tasaruu biakhiikumuu fakunuu bagyan urudiyat biqaliili wuxuu i ninkaan geeri aqooninaya sa wax u bedasho labadaa nine eh, midna gafuurku jaban yahay midna meydkiisu lalmado bal idinku eega daawada ibn muslim ibn caqiil iyo taha ibn curwaha xusein isagoo dhexda soo socda baa waxaa ka hor yimi farasdaqii shaacirka ahaa wuxu i oo ka waran xaaladda wuxuu yihi nimanka reer ciraaq ahaa waxaan ka yimid anigu quluubuhum macaka wa suyuufuhum maca bani umaya qalbiga aday kaa jecel yihiin dagaalkana gudubaya lasoo safanayaa buuri se wixii laga teliyey ma aha intaa uu soo socday marka cubaydullah ibna ziyaad laba dardaaranoo adag baa soo gaartay oo mid wayaziid ibnu mucaawiya kaga timid amiirkiisii mid marwan ibna xakam oo madiino joogay ka timid marwan isaga wuxuu soo qoray fa ina alxuseyn bna caliyin qad tawajaha ilayka wa huwa xuseyn bnu faatimata wa faatimatu bintu rasul sal slam watallaahi maa axadun yaslamhu llahu axabu ilayna min alxuseyn qof aan xuseyn inu badbaada ka jecel lahay ma jiro waiyaaka an tahija calaa nafsika maa laa yasuduhu shayun walaa yansaahu lcaama wax wax asturi doonaa ayuusan jirin caamaduna ayna halmaami doonin ha isku samaynin wasalaamu calayk camr bn saciid bn alcaas oo madiine joogay maka joogayna wuxuu soo diray isaguna amaa bacdu faqad tawajaha ilayka alxuseynu wa fii milihaa tuctaqu aw tacuudu cabiidan tustaraqu kamaa yustaraqu lcabiid maantumaan ama xor noqon ama addoon la addoonsada aada noqon hadalkaasi waxay ahayd wax iska celi wax iska celin weydo nacasnimadaad unbaa soo bixi risaaladaasoo kale waxaa soo qoray yaziid ibnu mucaawiya oo wuxuu yihi balaganii ana xuseyna qad saara il ila kuufati waqad ubtiliya bihi zamanuka min bayn azmaan inuu kuufa soo aaday ba ay soo gaartay waktigaagaana waktiyadii lagu imtixaanayaa wa baladaka min bayni bilaadi magaalooyinkana taara way wabtulita bihi min bayni cumaali shaqaalaha iyo mas-uuliyiintana adaa qoorta lagu geliyay wa cindahaa tuctaqu aw tacuudu cabdan kamaa tuctabad lcabiidu maantun baad ama nin xor oo wax iska celiya noqon ama addoon lagu tuntaad noqon ninka tirtirsiyahana waa qabaan maanta hadduu ninkan wax ka qaban waayo addoonnimo wey iyo in la adoonsado wuxuu sameeyey ciidamuu aasaasay irdaha wadooyinka kuufa ka baxa iyo kuwa soo galaba ciidan buu dhigay wuxuu kala jaray xiriirkii iyo khabarkii si xuseen isbedelka kuufa ka dhacay uusan u helin khabarkeeda cid allaalay ciddii baxaysa waa la xiraa ciddii soo gelaysana waa la xiraa ya soo dhawaaday kuufa warkiisii iyo warkii kuufana kala go-ay ee wuxuu soo diray nin la yidhahda qays ibn musri saydaawi wuxuu yihi bal u sheeg inaan soo gallo aan soo dhownahay wixii waran ayii keen raggii dariiqyada la dhigay xusein ibni tamiim nin l xusein ibni tamiim la yidhahdo baa ninkii qabtay cubaydillah ibni ziyaad baa loo geeyey warqad wadana uu ka qaaday isagiina qoortu jaray waa dilay markuu xoogay soo socday buu haddana nin labaad soo diray ninkii hore warkiisa weynaya baladna tag isla ninkiibaa qabtay ila intijaaha jidkooda ninkaasaa joogay isaga waraaqduu waday wuxuu ugeeyey cubaydillah ibnu ziyaad warqadiina waa laga qaada isna qoortaa la gooyey isna waa la dilay meesha laysuma naxayo markay baashu timaado kululaato laysu turi maayo waxaa laalay wixii dilkaasna si calan ah loo dilayaa oo dadkii nin walba inuu cabsado rucbi galaa la rabaa oo siyaasadda waxaa kamid ahay dadweynaha in la cabsiiyo waana siyaasa macruufa oo waxaa weeye andimada waxay raacaan dadweynuhu dawladda haddeena ka cabsanin oon gacan kulul la tusin oo nin walba dhiiggiisi uusan u muuqanin waxyaabaha qaarkood hadduu sameeyo wax hagaagi maayo fadqalalaha iyo waxaa weeye fakfakashada badan ninkii lasoo qabtaba ninkan uu haddana soo diray jag meel banaan baa laga soo tuuri meydkiisaa banaanka yaala nin walba wuxuu hi wallahi haddaa isdhaqaajisaa baa ku dambeyn firxad iyo kala baxsan baa galay xuseen radi allahu canhu wa ardaahu wuxuu dareemayey in isbedel jiro markii uu soo gaa waxaa u timid marka si unbuu kusoo gaaray ninkii muslim ahaa waa la qabtay oo waa la dilay reer kuufana way isdhiibeen haani ibnu curwa guriga ku joogayna waa la dilay ayaanbuu daldallaa dadka lama wada celin karee reer baadiye xoola dhaqato xoola raaca jira xoolo xoolaraacdaas xoolo jirta markaad soo gaadhana waad soo dhawaatay warkii xoolo jirta iyo baadiyuhu ay isu tabinayeen baa dhexda kusoo gaadhay isna waa soo dhawaaday markuu ogaaday in meeshii lagu kala kacay cid ansaaroo garab uhoo ka horaysana aynan jirin ciidankiisii buu isugu yeehay wuxuu yidhi arrintu saasay waxu dhaceen ninkii raba wuu iska tegi karaa firix baa la kala yeeri doonaa waa la kala yaacay in yaroo cadda tiro yar baa kusoo harayo qaarkood ay ku qiyaaseen boqol meelaha ay leeyihiin ciidan tobanaan kun abaa ka horeeya wax boqol dhan oo caruur yar yar iyo reerihiisii ay ku jiraan baana isku soo haray qoladana warka maalin maalin bay ula socdaan meesha uu soo marayo alxor ibnu yaziid itamimi nin la yihahdaa loo soo diray oo hordhaca ilaalada ah xuseen buu la kulmay markaasuu wuxuu yidhi xuseen oo ciidan badan baa kaa horeeya aniguna hordhac iyo ilaalaanahay way wada hadleen wuxuu yidhi maxaan sameeyaa wuxuu yidhi jidka kuufa ku socdeed hayse ka leexo jid kala qaad waxaana ila kulman jidka shaam u leexanaya ilaa yaziida inaad qaado meeshan culays badan baa kaa horeeya xuseen wuu aqbalay wuxuu yidhi basmac salaama kaa hadhi maayo yidhi maxaa dhacay amar waxaa laysoo siiyey inta wax ka dhacayaan anigu adig inaan kula socdoon ilaala ku garab socoto ahaado marka u garab socdaa salaada markii la aadaamo waa laysu isu yimaadayoo labada qolaba xuseen baa tukiya salaada markii laga baxana waa la kala dareeraayoo labada saf baa la kala garaa mesooma salaadii waa la wada tukanayaa seefaha laysku layn lahaana jeebka garabka ga wada lalmadaan markii laga baxana waa la kala diriyo laba baa la kala aadaya mudduu la soo socday isaga ninkani kooxdan ilaaladu uu mas-uul ka yahay wuxuu hoos tagaa nin ka sarreeya la yidhahda cumar ibn sacd ibn abi waqaas wuxuu kaloo ka dalbaday xuseen baa ka diiday xuseenow halkaa aad joogta ka noqo cidi kaa daba iman mayse oo makiya madiiniya meeshaad ka timid ku laabo intaa uu la socday ka diidayna wuxuu lahaa wax kala ha samayn ha dagaalamin dagaalna ha gelin dhiigna ha daadin awoodii ciidan aad ku waajahdana ma malihid anuu adigaan kaa naxayaa iska daa marka dambena isagu safkiisa noqon doonaayo xormiyasi waa la dili doonaa oo safka xagganu ka safan doonaa in badan buu la taliyey laakiin taladii ilaahay subxaana wa tacaala ma qadarin in la qaato si loo socday xogtii warkii waa la hayaa hayaaye lana soo dhawaa ciidankii labaad ee cumar bn sacd bn abi waqaas baa yimid ninkaasoo labaad baa yimid ciidankii markuu yimid waxaa la socda laba nin xusein ibnu tamiimkii ergeyda qabanayee la laynayey iyo shimar ibn thiljawsha nin la yidhaahdo labadaa nin baa hogaamiyeyaasha ciidanka kala mid ah afar kun oo ciidan u wataa meeshana boqol ma dhanna ciidankii weynaa weli ma soo gaarin laakiin kan baa afar kun oo nin ah waa la isu yimid waa la wada hadlay xuseenna wuxuu i soo gaaray meesha ku lagu dili doonee karbala ah radia allahu canhu ardaahu markii xuseen halkaa yimi isagii curmi sacdi baa wada hadlay wuxuu yidhi anigu kuufo waxaanu imid dadkeeda ii yeertay wixii waraaqahana waa tuseen laba boorso waaweyn uu watay ah aniguna dagaal uma imanin waraaq buu qoray cumar wuxuu u qoray ninkii la dhihi jiray cubaydillahi ibn ziyaad ee ka horreeyey wuxuuna xuseen yihi hadda haddii aad rabtaan waan iska noqonaya xaaladdii waa dhabowday cubaydillahi ibn ziyaad baa warkii loo keenay <laughs> waa noqonaa ah, buu yii alaana idaa caliqat makhaaribuna bihi yarju najaata walaa taxiina manaasi markaanu ciddiyaha sac ugu qabanay minuu baxsado raba ui maanan carar lahayn ale tani carar way kuu beeshay uu diiday waraaq buu usoo qoro wuxu uhi bismi illahi araxmaan iraxiim amaa bacdu faqad balaganii kitaabuka cumarow wafahimtu maa dakarta faacrid cala lxusayni an yubaayica lyaziid bni mucaawiyata wa asxaabihi faidaa facala dalika ra'aynaa wasalaam inuu bayco yaziid galo u sheeg buu yihi hadduu taa sameeyo markaasaan go-aan ka gaarayna waxaan ku samaynayna waan nabadgelinayna xataa ma hogo xusein baa arrintii loo bandhigay xuseinna waa diiday wuxuu yihi saddex khiyaar xuseen mid doorta meeshaydii aan ku noqdo waa khiyaar aniguba yaziid aan aada faraha qaadaana u tegaya khiyaarka saddexaad meel ii tilmaama furimaha muslimiintu gaalada kula dagaalamayaan on aado ibnu sacd ba wuxuu yidhaha ilahi xal baa la helay ay ka warwareegayeen dagaalka waraaq buu u qoro wuxuu arrintii xalkii waa la helay markaa waxaa la joogo meesha dib ugu noqday taliyayaashii shimr bn diljawsha nin dhib badan ahaa yaziid arintii wuu soo dabcay inuu ogolaado markuu qarka u saaran yahay kan shibri midljoshan baa wuxuu yidhi ria nacasyo adaa meesha maamul ee taladaada ha ogolaada bu yihi ninkan nacas baa tahay waxaan oo kale miyaa la yeelaa nin dhib iyo balaayo ka taliya lama waayo markasta m nin balaayo ka tarisa lama waayo oday soomaaliyeed oo waxaa jiray weligiiba khayr balaayin khayraa ka talin tolkiina ay yaqaanaan reerkoodii iyo reer kalaa meel ceel biyaa isku laayay reerkii kalea laga taakroonaaday oo bur lagala daalo o laga cayriyey qoladii waxay yidhahdeen aan reerkii u tagno yayna xumaanina aan xaal iyo sabeen geyno duqi hebelan inaga ilaaliya isina raaci waa buu maqlay in laga dhuumanayo subaxii buu sii kalahay buu sii guro reerkii duleedkoodu sii fadhiistay markii odayaasha intay yimaadeen guri loo guglay gelayaan buu gadaal ka soo gaadhay gurigii buu la galay markuu gurigii la galay odayaashii waa hadleen sabeentii bay xireen xaajadii waa la dhameeyey markii la dhameeyeyba inuu hadla damcay tolkii waxay dhahan hadli maysi nimanka war ninka hadla waa nin cero madaxiisu cad yahay waxay dhahen ninkaa nama matala mana hadlaya hadduu hadlana mas-uul kama bal iska daa ayaa raalli ahaada way fiican tahay shalay markii ceelka laysku dhacay ilaahay waxay nagu caybinaya i cararkiini <laughs> haddaydan carari lahayn waan isku baabi'i alxamdulilah inaa cararteen <laughs> ninkaasi qisabu ka taliyey haddiise isagu horeyn lahaa salisuma baabeen marka ninkaasoo kaleeto weligii xumeeye dhibka talisa way jiraan qabaailkuna laba nin bay leeyihiin nin samaka talis markay wanaag rabaan ay shirka keenaan iyo nin xumaka talis markay xaajada inay qasaan rabaan ay shirka keenaan baa jira marka ninkani nin dhib badan buu ahaa waana nin dilka dambe qayb weyn ka ahaan doona laguna tuunsaya gacantiis inuu kamid ahaa wuxuu war ninka warkaaga ha yeelo warkii uu qaatay xuseen yaiid qaatay marka wuxuu yihi yaziid ani xukunkayga cubaydllahi bin ziyaad ani xukunkayga aqbalo xuseenna waa diiday xabadii baa bilaabatay labadii ciidan daba la dagaalamay waa subax jumco ah oo bisha muxaram ama bisha zake midaa utaqaanaba ay toban tahay weeyaan sanadkii lixdan iyo kowdii hijirada ahayd waa yawmu caashuuraadii oo jumco oo subaxa wey subaxii dagaalkii baa bilowday xuseen waxaa la socday afartan nin oo lugaynaysa iyo soddon nin oo farda saaran toddobaatankaa waya ciidankiisu waxa kale waa caruurtii iyo haweenkii raggani dhimashay ku talagaleen dagaal kulul oo xun baa dhacay xuseen rag badan baa la laayay oo ciidankiisii intii badan waa go-een ilaa isagii uu soo haray iyo ciyaalkii iyo haweenkii isna waa dagaalamay raggii way ka warwareegeen nin walba gacantiisuna inay ku dhacdo ka warwareegay ilaa shibli diljawshan u intuu amar ku bixiyo canaantay i war ninka dila nacalla idinku yaali waa la dilay xuseen halkaasaa subaxaa lagu dilay radia allahu canhu ardaa waxaa dhimatay ciidankiisa laba iyo toddobaatan qof baa dhinaciisa ka dhimatay sideed iyo toban aalubeytka ay yihiin oo isagu ku jiro dhinaca kalena waxaa ka dhimatay siddeetan iyo sideed qof siddeetan iyo sideed iyo toddobaatan iyo laba so boqol iyo lixdan maaha sideed iyo laba la isku daray waa t waa toban toddobaatan sideetan lagu daray waa boqol iyo konton boqol iyo lixdan qof oo muslimiina subaxa halkaa ku nafweyday wa kaana alxusein afdalahum radia allahu canhu ardaahum markii la dilay madaxaa laga gooyey madaxii baa lasii qaaday iyo haweenkii iyo caruurtii cubaydillahi ibni ziyaad baa loo geeyey haweenkii iyo carruurtii meel gaara ah la dejiyey uu dhaqaaleeyey markii xuseen loo keenay madaxiisii wuxuu war ninku intaanu ka qurux badan yahaan mooday weliba hasha waa sii wada mawt xataa bacda almowti intaa markuu yidhi meesha waxaa fadhiya anas ibni malik radi allahu canhu ardaa baa fadhiya meesha wuxuu yidhi amaa inahu kana ashbahahum birasuuli lahi sal l slam hadduu foolxun yahay iyo hadduu quruxsan yahayba hadalkaaga u fiirso nabigu isagaa dadka u eg marka hadalkaagu isaga ku kaabnaan maaye ma qurux badnayn nabi maxamed ma qurux badnayn bu ka dhigan yahay bu rabaa in ku yihahdo wuxuu maa inahu kaana ashbahahum birasuuli lahi sal ly slam xasan xusein ibn cali geeridiisii halkaasay ku dambeysay kadib carruurtii waxaa loo diray yaziid ibn mucaawiya sham baa loo diray waxaa la isku haystaa madaxiisiina waa la raaciyey intii mara lagu duubay baa la raaciyey oo yaziid loo geeyey iyo looma geyni masale muran ka taagan yahay wey xusein jasadkiisii karbala lagu aasay madaxiisiina waa la isku qabsaday meesha lagu aasay qolo waxay idhahdeen sida ay bayhaqi iyo kitaabkiisa la yidhahdo maxaasin walmasaawi ibn casaakir fi taarikhihi waxay kusoo guuriyeen in dimashq ku aasan yahayo intii dimashq caasimadii ahayd la geeyey halkaa lagu aasay qabr xuseinna waa ku yaala qole waxay idhahdeen maya karbala lagu aasay qolyihii shiicadii waxay idhahdeen halkii karbala qabrigiisu qabrulxuseinkaasu ku jiraa madaxiisina qole waxay idhahdeen maya meel riqa la yidhahduu ku aasan yahay waxaana la keliyoobaa sibtim ljawsi baa la keliyoobay arintaas qole waxay idhahdeen may falastiin meeloo casqalaan la yidhahdu ku aasan yahay culamada muxaqiqiinteeda badanna waa diideen oo sabab casqalaan loo doortay ma jiraan muxaqiqiintu waxay u badan yihiin in madiina uu ku aasan yahay oo madaxiisii madiina la keenay waana madhabka ibnu sacdi fi tabaqaat iyo ibnu taymiya fi mawaadic min kitaabihi iyo qurtubi iyo zarqani iyo abuxaafid abu yacla alhamdani iyo rag badan zuwayr ibni bakar iyo maxamed xasan almakhzumi iyo rag badan madhabka ay qabaan wey in madiina la keeno o madaxiisii lagu aasay radia allahu canhu ardaa intaasi waa gabagabadii geeridii xuseen ku dhintay radi allahu canhu ardaahu wa jacalahu fi acla ljinaani runtii xanuunkaasi wuxuu ahaa xanuun ilaa hadda aan bogsanin weeye geeridii xuseen radi allahu canhu ardaah isagiina kolba ajashu way qoran tahay ajashiisaa qornayd in bishai lagu dilayana nabigaa loo sii sheegayba sala allahu alayh alih wasalam waa wuxuusan qofka muslimkaa damiirkiisu ka raali noqon karin laakiin qisadana waxaan rabaa inaa ihahda duruusun wa cibar gadacaaw u dheeraade ma sabraysaan mise habeenna maan ka dhigaa ma adkaysanaysaan inay israacdo maamaa daasheen ayib qisadan duruustii cibarka laga faa'iidaysanaya ko dhowr qaridood baan soo qaadi ahlulcilmi waalbasiirati biddiin iyo ahlulkhibra taladoodu qiimaha ay leedahay baad qisada ka garan kartaa xuseen radi allahu canhu wa ardaahu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen saxaabadii iyo culamaau taabiciin dadkii markaa joogay inay kala taliyeen arrintaa inuu sameeyo khibradii ayaamtii hore iyo dadkan say aabbihii iyo walaalkii ku sameeyeenna way hor dhigeen nimankan uu ku socday iyo dhibaatadeedana way hor dhigeen sawirka arrintan markay qiimeeyeen ula muuqdayna way hor dhigeen asalkuna waxay ahayd ahlulcilmi waalamaanati baa mashwarada iyo talada iska leh taladooda badana haddii la khilaafo inta badan laguma liibaano walidalika imam lbukhari fi saxiixi kitaab lictisaam baabu qawli llahi tacaala waamruhum shuuraa baynahum aayadda markuu ka hadlayay baa wuxuu leeyahay wa alaimatu bacda nabiyi sala allahu alayhi wasalam yastashiiruuna alumanaaa min ahli lcilmi fi umuuri mubaaxati liyaakuduu biashaliha say ka ufudud u qaataan dadka ahlulcilmi wlamaana ay aimadu la tashan jireen kitaab iyo sunnaha daecadahayna ma gudbi jirin iyagoo nabiga ku dayanaya wa kaana alquraau asxaaba mishwarati cumara kuhuulan aw shubaanan dadka cilmiga qur-aanka xifdisan ee quraadaana iyaga mustashaariintuu la tashada cumar u ahaa dayar iyo duqay midkay noqdaanba cumarna wa kaana waqaafan cinda kitaab ibnu qudama fi lmugni baab lqada markuu ka hadlaya qaadigu wuxuu yihi yushaawilu ahla alcilmi waalamanati dadka cilmiga iyo aaminka ah ee daacadda ah buu la tashanayaa lianna man laysa kadalika falaa qawla lahu fi lxaaditha qof aan cilmi iyo ammaano lahayn dhacdooyinka tala fiican kuma yeelan karo qawlkiisana lama qaadan karo qisada waa labada waa hadal guud qisadan gaar ahaan ibnu taymiya minhaaj sunna juska afar shan boqol soddon iyo ko ka hadlay wuxuu yihi ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين waxay kula taliyeen dadkii cilmiga iyo diinta iyo fadligeeda lagu yaqiinay kabni cabaasa kabni cumara wabni cabaasin wa abi bakr bn cabdiraحmaan بn xaarث bn hishaami anlaa yakruja inuusan bixin وalaba عalىa danihim anahu yuqtalu waxay ula badnayd in la dili doono xataa ina bacdahm qaala astawdicuka allaha min qatiilin waa ibn cumar baa hadalkaa yidhi qaarkoodna waxay yidhahdeen lawla shafaacatu laamsaktuka wamanactuka min alkhuruuji wahum fii dalika qaasiduuna nasixatahu isaga dantiisay ka talinayeen aalibuuna limaslaxatihi wa maslaxati lmuslimiin maslaxadiisi iyo maslaxadda muslimiintayna doonayeen ilaya rasuulkiisuna bisalaaxi bay amraan laa bilfasaadi ra'yiguna marna waa asiiba marna waa qaldamaa wuxuu yidhi fatabayana kadib waxaa caddaatay ana almra calaa maa qaalahu ulaaika raggaasay sheegeen inay arrintu ahayd walam yakun fi lkhuruuji laa maslaxatu diinin walaa maslaxatu dunya adduunye iyo diintoona bixitaankii uu aaday kama dhalanin wax faa'iidaa bal tamakana ulaaika dalamatu dugaatu daalimiinta kibray waxay awood u heleen inay sibti rasuulillaahi dilaan isagoo madluuman shahiidan ah wa kaana fii khuruujihi wa qatlihi min alfasaadi maa lam yakun xasala low qacada fii baladihi bixitaankaa laga teliyey hadduusan bixin oosan talada diidinna waxaa ma dhasheen bui fasaad iyo dhibaato badan oo ka dhalatay oo ka dambeysay fainamaa qasadahu min taxsiili اlkhayri wa dafci الshari lam yaxsul minu shay wixii uu rabay oo khayrkana badi sharkana yaya waxba kama asixin bui kama dhalanin bal zaada sharu bikhuruujihi wuu batay wa qatlihi wanaqasa alkhayru bidalika wuu yaraaday wa saara dalika sababan lishari cadiimin shar weynna way ka dhalatay wa kaana qatlu xusayni mima awjaba alfitana kamaa kaana qatlu cumaana mima awjaba alfitan dilkii xusein fitan badan buu dhaliyey si dilkii cumaanba fitan badan uu dhaliyey halka waxaa kaaga muuqata in markii masaa'ilkan lagu dhiiranayo oo xawaa xawaadista waaweyn la gelayo xaqa iyo diinna in loo gargaaro la rabo dadkii khibrada lahaa iyo dadkii cilmiga lahaa ee ahlulcilmi khibrada iyo saadiqiinta ahaa taladooda la dhaafin khayr baan jeclahay iyo khayr baan doonayaa keliya inuusan qofku ra'yigiisa isu mahdinin halkaa masala aad ka faa'iidaysatay wey masalada labaad aad ka faa'iidaysanaysa waxaa weeye ijtihaadka qofka uu ijtihaada masaa'ilka caamkaa fitan iyo fasaad badan bay dhalin kartaa oo keenaya inuusan ku fududaanin ijtihaadu isagu iska ijtihaadayo waa hadduu ahal u yahay baan ka hadlayaa tan waxaa ibnu taymiya saa darteed buu fii majmuuci fataawa waa ku kulaha juska saddex afar boqol iyo toban wa kaana qatluhu xuseen dilkiisu min almasaa'ib alcadiimati masaaibta waaweyn buu kamid ahaa faina qatla اxusayni wa qatla cuثmaana qablahu kaana min acdami asbaabi اlfitani fi hadi اlumma asbaabta ugu waaweyn ee fitanka ummadan dhalisay labadaa dilkoodu ahaa wa qatalatuhumaa ragga laayeyna min shiraari اlkhalqi cinda allahi ilaagta kuwa ugu shar badan bay ahaayeen qoladii kale u cudurdaarinay soo maarti masalada aan ka hadli doonaa shiicadu yoma cashuuraa ah, jeexjeexan iyo dhiiggan la daadinaya soomadan adag caqiide gaaroo waxay noqotay la doonaya shiya tashayucu inuu huro cuqdadiiyo colaaduna badato xuseyn oo garabkaagii baan ka baxnay dhiigga loo daadinee faaska la isula waa fitno iyo inxiraaf ka dhashay dilkii xuseen radi allahu canhu ardaa dilkana waxaa keenay sabab u ah khuruujkiisii uu ku ijtihaaday radi allahu canhu ardaa waxaa kale sunadii baa laga tegay oo niyaaxadan iyo qayladan sunadu musiibo markay dhacda ma ahayn musiibo waxay dhahay in la sabro aan la qayliyin ilaahay la ixtisaabo ilaahay la baryay ahayd tiina laga teg waxaa ka dhalatay in qabrigii la caabudo oo cibaadat lqubuur iyo mashaahidan la dhisayahay asalkeeda waa tashayuc tasawufka suufiyaduna shiicay ka keeneen shiicaduna halkaasay ka bilaabeen masaaibk masaa'ibkii imtixaanka ka dhashay wey ummaddiina intaa ku afowday muslimiintu aad bay u cabursameen wuxuuna dheliyey dilkaasi dagaalo badan sida dagaalkii asaxaabi iljaliil sulaymaan ibnu surad uu hogaaminayey ee tawaabiinta la baxay ee afar ilaa shan kun oo nin iyagoo ah la laayey wax yar ka fakaday xuseen raggii waraaqaha u qoray bay ahaayeen markii dambana aan dagaalka la gelin kadib bay iswarsadeenoo waxaa lii warheedhe innagaa u yeernay garabkiisana waan ka baxnay dembigeenna ayaa dhaqi inaan xuseen usoo aargudnoon dagaalana mooye tawba kala malihin tawaabiin baanao xuseen baan usoo aaraynaa bay yidhahdeen waxaa hogaaminayay sulaymaan ibni surad almusayib ibni najbat alfazaari cabdillaahi ibni sacad ibni nufayl alsdi nin la yihah nin raggaasaa hogaaminayay ilaa shan nin baa hogaaminaysa ruacata min shatad nin la dhihi jiray albajari afar kun ilaa shan kun oo ciidana say u ahaayeen cubaydillaahi ibni ziyaad iyo ciidankiisibay isheleen wax yar baa afartii ama shantii ku ka badbaaday oo firxada baa kuufa soo galay intii kale gabtaa loogu istaagay ilaa sulaymaan ibnu sulad saxaabiga dhowr iyo sagaashan san u jira markaa la dilayo magaciisa yasaar baa jaahiliyada la dhihi jiray nabigaana sulaymaan u bixiyey raggaama dee fitnadaaso dhan ka dhalatay xuseen baan usoo aaraynaa aakirkii nimankii kale cubaydillah ibni ziyaad iyana ibrahim ashtar nin la yihahdo mukhtar ibn abi cubeyd uu soo diray oo qoladan xuseen baan usoo aari yidhi ba cubaydillahi ibn ziyaad diloo madaxa kasoo gooyey oo shibr ibn diljawshan diloo madaxa kasoo gooyey oo xusein ibn tamiim diloo madaxa kasoo gooyey madaxaa la meelaa la saarayay deena madaxa madaxtooyada la wada keenayay wax dhib badan buu ahaa runtii dhacay waxaasoo dhan waxay daba socotay maqtal xusein radi allahu canhu ardaahu oo imtixaanaadka aadka u tira badan baa ka dhashay saas darteed masale markaas ku ijtihaadayso masaailkuna ay caamo tahay waxaa inaad qadarisaa waxa ka dhalan kara iyo aaaarta ay keeni karto haddii ummaddan la isfaray khayrka in la badiyo sharkana la yareeyo camalkaagana shar ka badan inuu ka dhasha ay ka muuqatahay arrintaa ma haboon inaad ku dhiirato waxaa kaloo laga faa'idaystay sidii xalay baan soo sheegnay dadka mutaawiliinta ee ahal lilijtihaada in loo cudurdaaro si ibnu khalduun fi muqadimati juska koobaad laba boqol toddobaatan iyo ko ibn taymiya fi mawaadica min minhaaji suna juska afar shan boqol konton iyo lix juska lixaad saddex boqol iyo afartan ay kaga hadlayaan waxay leeyihin culimmadu cidina xusein iyo sulaymaan bnu surad iyo raggiisii ahlul ahaa ee saxaabada ee culimmada ahaa cidina falkoodii kuma dhaleecaynin umacanu xuseen khuruujkiisii diin iyo adduuntoona maslaxa ma xaqiijina leeyahay ficilkaa la xukumay wa amaa isaga faqutila madluuman shahiidan isaga xukunkiis wa nimankii kalena tawaabiin baa loo la baxeen taraajumtooda waa lagu ammaanaa min atawaabiin uu kamid ahaa waayo ahlun lilijtihaadi bay ahaayeen ijtihaadkooda maca anahuusan maslaxa keenin oo khata ahaa haddana iyagu wain akhtaa falahu ajrun bay han ugu yaraan ajir bay heleen ridwaan llahi calayhim jamiica waraximahum llah faydada afraadi dadkii waxsaa ku laayay ee khaarijiin baan la dagaalamaynaa dawla iyo imaara islaamiya difaacaynaa lahaa ilan yazid ibn mucaawiya awalu jeishin qustantiniya duulo mafurun lahum nabigu yihi ninkii hogaaminayay wey saxaabada qaar baa bayca la galo wulaad u ahaa qadaha la xukumayey qadaa islaamiya oo shariica lagu dhaqmayey dulmi iyo jawr baa jiray waxay sidaa ahayd laa cubaydullaahi walaa yaziid ibnu mucaawiya walaa cumar ibnu sacadkii ciidanka hogaaminayey midna looma cudur sababta ahlu ma aynan ahayn dadkii ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrka ahaa ee salaaxa lagu yaqiina midna ma ahayn cubaydillahi ibni ziyaad ibnutaymiya waan soo marray waqatalatahumaa min shiraari alkhalqi cinda allahi buu yidhi ilahay sia ugu shar badan bay kamid yihiin cubaydillahi ibni ziyad xalay baan soo tilmaamay soo maahayn inuu amiirkiisi yaziide soo diray u lacana allahu ibna murjaana murjaan lacnada ay ku dhacdo hooyadiina ay tiri qatalta ibna binti rasuulillaahi laa tara aljanna janna arki yaa kaloo cudurdaari oga roonaan hadduusan amiirkiisii cudurdaarin hooyadiina cudurdaarin yaa uga reeb marka dambe sabeesaha sanka ka gashay qisaskeeda waa kaan soo marnay waa ka yaziid ibnu mucaawiyana iyo cumar ibn sacd bin abi waqaas aan idin maqashiye culummadu waxay ka yidhaahdeen si aad u ogaataan markii masaa'il dimaal la taawiishado ninku hadduusan ahal u ahayn inuu cinda ahlilcilmi madmuum yahay ama ha asiibo ama yaan u asiibin ta'wiilkiisana uu hayru maqbuul yahay masalada waa masale ay muhim tahay dadku inay ogaadaano mutaawil baanahay waan iska tawiishaday aynaan fududaanin dahabi i siyar yaziid bnu muaawiy tarjamo ugu sameyy siyar calaam nubala wuxuu yihi lahu alaa hanaatihi xasana gafafkiisii badnaa habal ahaadee xasanana waa leeyahay wahiy asw qustantiniya jeeshkaasuu amiiru ahaa saxaaba abwayiansaariya kamiyihinna waa ku jireen wuxuu kaloo yihi marka fa dawlatuhu aqala min arbaca siniina afar sana ka yar buu meesha haystay walam yumhilhu llahu alaa ficlihi biahli lmadiinati lamaa khalacuu ilaahayna wakti dheer ma siinin fursad badan ma sugin markay reer madiina wixii uu ku sameeyey yawm lxara waa xalaqada kale ka hadli doona insha allahu tacaala ilaahay wakti dheer ma siinin oo ma sugin buu yidhi kadib wuxuu yihi wayaziidu miman laa nasubhu walaa nuxibuhu mana jeclin mana caayana anagu khulafada badanoo isagoo kaleeto oo dhiig daadiyana way jireen kuwa ka xunba wainamaa caduma alkhabu musiibadu waxay isaga u weynaatay likawnihi weliya bacda wafaati nabiy sal l slam bitiscin wa arbaciina sana geeridii nabiga kadib afartan iyo sagaal sana qabtay xilligu waa dhawaa saxaabadu waa joogeen ibnu cumar iyo rag kaga haboon baa joogay isaga iyo aabihi awogiiba ibnu cumar iyo rag baa kaga haboonaa waxaan iri bu i dahabi waa ka warkiisa gabagabadiisa nin xoog badan oo shujaac uu ahaa geesi ah nin go-aan iyo ra'yi adag buu ahaa nin caqli badan buu ahaa nin fasiixahoo shicirka badan tiriyuu ahaa nin cali nacab oo qallafsan buu ahaa nin wuxuu ahaa buu yihi dawladdiisii ku furfurtay iftataxa dawlatahu bimaktali shahiidi xusein buu ku furfurtay waktatamahaa biwaqcati xarati xare madiine la baabiiyey remadiine la baabiiyo arki doonana uu ku gebagabeeyey famaqatahu nnaasu walam yubaarak fii cumrihi dadku way naceen ilahay cimrigiisa ma barakayn halka xusein ashahiidu laleeyahay yaziid wakaas ibnu taymiya fii majmuuci lfataawa isaga wuxuu ku leeyahay yaziid wuxuu dhashay xilligii cumaan ibni cafaan buu dhashay nabiga ma soo gaarin saxaabina ma ahayn biitifaaqi culamaai walaa kaana min almashhuuriina bidiini wasalaaxi diin iyo toosnaanna laguma aqoon jirin dhalinyarada muslimiintu ahna kaafir iyo munaafiqna ma ahayn aabbihii kadib buu qabsaday muslimiintu qaarna waa diidanaayeen qaarna waa ogolaayeen geesinimo iyo deeqsinimo waa lahaa fawaaxishtan laga sheegaye badbadanna banaanka ulama soo bixi jirin hadday jirtay xataa xilligiisii wajarad fii imaaratihi umuurun cadiima arrimo waaweyn baa dhacay mid maktalulxusein bay ahayd isagu ma farin banaankan inuu ku faraxsan yahay oo lama soo bixin hadduu xataa qalbigiisa kaga farxsanaa dilka xuseinna min almasaa'ib alcadiimati buu kamid ahaa wuxuuna yiri buu yihi lacana allahu bnu murjaana intaa wax ka yar baan ka ogolaan lahaa reer ciraaq taacadooda hase ahaatee bu ibnu taymiya lam yuhir lam yadhar minhu inkaaru qatlihi xuseen in la dilay inuusan rabinna kama muuqanin walintisaaru lahu uma gargaarin aartiisii dadkii dilayna ma qisaasin oo ma soo qabqabaninoo taasaa waajib ku ahayd fasaara ahlulxaqi yaluumuunahu inay eedaynayaan calaa tarkihi lilwaajibi mudaafan ilaa umuuri ar marka marka lagu sii darana uu waday hadalko kadib wuxuu yihi walihaadaa kaana aladii calayhi muctaqadu aimati ahli sunati waljamaca ahlusunna waljamaca aimmadoodu waxay ka rumaysan yihiin yaziid annahu laa yusabu walaa yuxab lana jeclaan maayo lana caay maayo axmed ibnu xambal baa la weydiiyey wiilkiisa saalix baa weydiiyey qolaa wuxuu leeyahay ina qawma yaquluuna inahum yuxibuuna yaziida yaziid bay jecel yihiin markaasu wuxu uhi ya bunaya wahal yuxibu yaziida axadun yuminu billahi walyawmi alaakhir ma qof ilaah iyo aakhara rumaysan baa yaziid jeclaan waaba la yaabe markaasa waxaa ihi ya abati falimaada laa talcanhu umaan lacnadin marka muxuu yii buui yaa bunayo mataa ra'ayta abaaka yalcanu axadan aabbaha isagoo dad lacanabaya xaggaad ku aragtay waxaa kaloo laga wariyey ataktubu xadiia can yaziid bna mucaawiya xadii ma qoraysaa warinaysaa wuxuu i laa walaa karaama maya wax sharaf u kuleyahayna lama arko awalaysa huwa ladii facala biahli lmadiinati maa facal soo reer madiina yawm lxara wuxuu ku sameeyey ku sameeyey maaha ibnu taymiya marka wuxuu kusoo gabagabeeyey fayaziidu n cinda culamaai aimati muslimiina meliku min albulug boqor boqoradaa kamid u ah laa yuxibuunahu maxabata saalixiin sidii nin fiican looma jecla walaa yasubuunahu fainahum laa yuxibuuna lacnata lmuslim lmucayan wamaa dalika wuxuu yhi wamaca hada faaaifatu min ahli sunati yujiizuuna lacnahu qaybo ahlu sunna kamid ah in la lacnado banaysay waayo waxay rumaysan yihiin uu dulmi sameeyey maa yajuuzu lacnu faacili baka yaziid ibn mucaawiya halka xusein shahiidan madluuman laleeyahay liannahu ahlu liltaawiili ninkii baycada lala gale waa lagu baxay rag ku doodayeen isaga iyo doodiisiiba cudurdaar ma yeelan waayo ahl taawiilu maaha cumar bn sacd bin abi waqaasna laba qowl baan kuusoo qaadi dahabi fi tahdib ilkamaal buu ku tarjameeyey ibn maciin baa la weydiiyey can cumara bni sacdin aiqatun huwa nin iqoo lagu kalsoon yaha ma yahay markaasu wuxuu yidhi kayfa yakunu man qatala xuseina iqa ninka xuseen dilay see iqau noqonaya warkaad ku hadlaysaan muxuu yii nin xuseen dilay baa waa iqay weydiinaysaan nin la yihahda caysaar ibn xuraythna maalin buu xadiidku sanadkiisa tirinay xadaanaa adaa xadaanaa cumar ibn sacdi buu geliyey marka nin baa istaago waryahe miyaan ilaahay ka baqayn atarwi markaasoo aamusay markaasu atarwi can cumar bni sacdin ma cumar bni sacdi baabad wax ka warinaysaa miyaadan inaba ilaahay ka baqaynin ninkii caysaar ibn xuraytha wuu ooyey nin baa ka timid wuxuu yidhi wallaahi laa acuudu axadiu canhu abadan weligay wallaahi baana weligeedna wax ka warinayn waaba ceebba ninkaa magaciisa xadiid laga wariya in lagaa maqlo xaafid ibn xajar fi lisaan misan tarjamadiisa markuu sheegay wuxuu yihi maqatahu الnaasu likawnihi amiira calى jeish ladina qataluu xusein bna caliyin jeeshkii xusein ibna caliyi dilay buu madax ka hasaasay ummaddu ku nacday isna mukhtaar ibn abi cubeyd baa dilo madaxa ka gooyey intii xuseen madaxda ahayd yaziid marka laga reebo dhintay mukhtar ibn abi cubayd baa dilay laaye nag ka dhigay intuu wada laayey buu madaxa ka guray xabad xabad halkaa waxaad ka faa'idaysatay haddaba mar labaa sidii xalay aan ku idhahdee ninku hadduu ku ijtihaada fi dimaai ahalna ijtihaaduusan u ahayn ijtihaadkiisu waa bail isaguna waa madmuum ninku hadduu ahal ijtihaad u yahayna ijtihaadkiisu khataa buu noqon karaa laa isaga laakin isaga ijtihaadka dartii ahalku u yahay baa cudurdaar loo silmi salada ugu dambaysan kusoo gabagabaynayo xaakimka jawrka iyo fisqiga sameeya in lagu baxaay inay cinda bacdi ahli sunati wasalafi banaan tahay baa laga faa'idaystay waa yaziid bin mucaawiya imaam lala beeca lala galay buu ahaa saan sheegnay maka iyo madiina iyo xijaaz ibnu zubayr iyo xuseen ibnu cali baan gelin inta saxaabada ee mashaahiirta la hubo haddana maca dalika xusein wuxuu u arkayey wahuwa min asalafi wahuwa min khiirati saxaabati dagaalkan uu la dagaalamayo inayna xaaraan ahayn waqatulxara iyo ibnulashcafiyana insha allah waa inoo iman doontaa inta waxaad ka faa'idaysatay dadka qaarkii oon masalada ta'amulin xaqeedana aan siinin ba wuxuu kuleeyahay xaakimka jaa'irkaa in lagu baxa ma banaana biijmaaci salaf hadaa kadib been wey ijmaacu salaf waxa la yihahda ma jiro sax daahirka nusuusta bixitaanku inuusan banaanayn baa raajixa aakhir ahlusunnana qawlkaasay u bateenay aadeen lakin waa qadiim min madhab sl min madaahib sl qadiimati buu kamid yahay reer madiinaa sameeyey saa arki doono qoraada ibn ashcad boqol sagaashan fuqaha taabiciin baa sameeyey xusein ibn cali iyo dadkii la socday baa sameeyey lagu lamana dhihin shay xaraam oo qaci aad samayseena masaail ijtihaadiya oo ijtihaad aqbali karta bayn alkhaai wasawaab baa loo arkayey intaasa kusoo gogoynay subxanak allah bixamdika ashhadu an la ilah anta astaqfirka atu ilayk insha allah habeen dambe iyo waqcat lxara baan iyadana ka sheekayn doonaa iyo fawaaidii cibarka ka qaadanayno